bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii sagaal iyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuthmaan cali xusein أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله سبحانه وتعالى waxa uu muuminiinta rabbi ku canaantay isku khilaafidda ay isku khilaafeen munaafiqiinta arrintooda marka khilaafkani wuxuu laba sababood buu ka yimay culimmadu yidhaahdaan imaam axmed siduu soo saaray raximahu llahu tacaala rasuulku markuu baxay ee u kicitimay uxud waa tii ciidamadii qayb ka midii ay soo noqdeen dib ayay waa kuwii rasuulka qaar baa raacay asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama markaa waxay ahaayeen laba kooxood bay nimankaa ugu qaybsameen munaafiqiinta ahaa oo qaar waxay yidhahdeen nimankani waa munaafiqiin aynu la dagaalano mu'miniin ma aha <clears throat> qaarkoodna waa mu'miniin bay yidhaahdeen oo markii rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam madiina waa mid dayba wa inaha tanfi lkhabatha kamaa yanfi lkiiru khabath alxadiid aw kamaa qaal macnaa madiini waa sida buufimada tumaalku isticmaalo oo kale ee birta ka daadisa daxalka iyo waxa saaran sidaasa oo kale ay madiinina u saari doonta calaa kullin waa murar un ay ku murmeen arrin ku saabsanayd munaafiqiinta amba xukunka munaafiqiintaba allah wuxuu yihi subxaanahu wa watacaala famaa maxayba istifhaam ibtidaa'iyaa weeye famaa maxayba lakum idiin sugnaaday macnaha xaalkiinu sidee ayuu yahay fi lmunaafiqiina ay fii sha'ni lmunaafiqiin kuwa munaafiqiinta ah xaalkooda amba arrinkooda fi'atayni xaal aada ahaateen macnaa laba kooxood ba aada ku noqoteen markaa fi'atayn xaalo ayaa lagu nasbiyaa munaafiqiintuna iyagu unbay ku xidhmayaan famaa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday macnaha xaalkiinna iyo sha'nigiinnu sidee ayuu yahay siday idinka noqotay oo fi lmunaafiqiin ay fii sha'ni lmunaafiqiin kuwa munaafiqiinta a ah sha'nigooda amba xaalkooda fi'atayn xaal aada ahaateen laba kooxood maxaa idin sugnaaday baa alla yidhi subxaana culimmada qaar ficilka la qadaraa way jiraan oo famaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday oo sirtum aada u noqoteen amba aada u ahaateen fi lmunaafiqiin ay fii shani lmunaafiqiin kuwa munaafiqiinta ah xaalkooda maxaad uahaat ugu ahaateen fi'atayn marka waa khabarka saara weeye fi'atayni laba kooxood maxaad ugu noqoteen aada isagu khilaafteen arrintaasi arrin saaiqa ma yahay wallaahu alle ayaa arkasa foorariyey hum kuwan munaafiqiinta ah bimaa kasabuu ay bisababi kasbihim camalkooda sababtiisaanu alle ku foorariyey wallaahu alle ayaa arkasa foorariyey hum ayaga bimaa kii sababtiisa ayuu rabbi ku foorariyey kasaabuuhu ay shaqaysteen ay la yimaadeen arkasahum waxaa la sheegaya in la qulubaagediyo macnaa sii madaxaa loo riday waa la foorariyo gaalnimadiibay dib ugu noqdeen weyi ilaahay baa foorariyey subxaanahu watacaala arkasahum waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku fasireen wuxuu alla ku riday ambaba wuu halaagay ambaba wuu lumiyey intaba waa la yidhaha bimaa kasabuu ay bisababi kasbihim camalka ay la yimaadeen daraadii macaasida ah iyo khilaafay rasuulka ilaahay khilaafeen aturiiduun ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man duul inaad hanuunisaan adalla uu lumiyey allaahu alle uu lumiyey ma waxaad doonaysaan idinku inaad hanuunisaanoo hidaayaddii waafajinta aada la timaadaan hidaayatu tawfiiq laa amaba masalan inaad ka dhigtaan kuwa hanuunsan ma qaar alla lumiyey baad doonaysaan kuwa hanuunsanba inaad ka dhigtaan labada tafsiirba waa la yidhi waman qofka yudlil uu lumiyo baadiyeeyo allah alle qofkuu lumiyo falan tajida uma heli doontid nebi muxammedow lahu qofkaasi alla uu lumiyey uma heli doontid sabiila dariiq aad ku hanuuniso sabiila dariiq aad ku hanuuniso inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hidaayatu tawfiiq baa la ydhaha waafajinta ilaahay baa iska leh wadduu waxay jeclaadeen kuwii gaaloobay low takfuruun lowdan masdariya la yidhaahdaa low takfuruuna ay an takfuruu inaad gaalowdaan sidan dheh wadduu waxay jeclaadeen low takfuruun ay kufrakum gaalnimadiinna ayay jeclaadeen amba low wadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna ay an takfuruu inaad kufridaan kufraa gaalnimo gaalnimadaasoo kaafka nactun limasdarin maxduuf gaalnimadaasoo kamaa kafaruu ay ka kufrihim gaalnimadooda lamid ah low takfuruuna ay an takfuruu inaad gaalowdaan bay jeclaadeen kamaa kafaruu siday u gaaloobeen oo kale wax kaleba dooni maayaan fatakunuuna owadduu waxay jeclaadeen takunuuna takfuruunadabay ku xidhan tahay oo fatakunuuna inaad ahaataan bay jeclaadeen sidaa dheh fatakuunuuna inaad ahaataan ambaad noqotaan bay jeclaadeen sawaa'a kuwii siman iyaga iyo idinkuba sawaa'a kuwii idinka iyaguba gaalnimo ku siman ayay jeclaadeene hadday sidaa tahay falaadani waa jawaabu lishardin maxduuf hadday arrintu sidaa ay tahay ee niman sidaaba jecel ay yihiin he falaa tattakiduu ha ka dhiganina minhum ayaga xaggooda haba ka yeelanina weliya kuwa aada xidhiidhisaan oo aada ehel aad ka dhigataan falaa walaa tattakiduu ha dhiganina falaa tattakiduu ha ka dhiganina minhum ayaga xaggooda amba kuwa ka mida awliyaa kuwa aada soo dhowaysataan xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan ay islaamaan dee islaamka ay ku ansaxaysaa hijradu xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan ay u baxaan fii sabiili illah oo markii dee islaamku uu ku ururayay madiina ee la tirada yaraa waajib ay ahayd ba in la baxo fa in tawallow hadday jeestaan macnaha hadday diidaan alla rumaynta oo xaqa iyo hijrada ay ka tagaan oo ambaba gaalnimadaba ay muujistaan fa in tawallow hadday jeestaan baa alla yidhi subxaanahu fakhuduuhum qabta fakhuduuhum qabta baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala waqtuluu laaya hum ayaga dila xaysu wajadtumuuhum meeshaad ka heshaanba xaysu wajadtumuuhum meeshaad ka heshaanba eed kaga gacan sarraysaanba ku dila baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo ha xidhiidhinina kaalmana ha weydiisanina garabna ha ka dhiganina baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ma arkaysaa awliyaa ha ka dhiganina walaa tattakhiduu ha ka dhiganina baa ha ka yeelanina minhum ayaga xaggooda waliya mid aad ehel ka dhigataan iyo walaa nasiiraa mid aad kaalmo iyo gargaar weydiisataan toonaba ila aladiina istisnahani halkuu ku dhacayaa kuma dhacayo inaad kuwa weli ka dhigataane fakhuduuhum qabta oo waqtuluuhum humtaasaad ka reebaysaa hum dila ma arkaysaa ila aladiina kuwii oo aydaan dilayn qabanayna ila aladiina kuwii mooyaane halkaa ku xidh ha u qaadanaynin qaarkood laga dhigan karo awliyaa ila aladiina kuwii mooyaane oo aydaan dilaynin yasiluuna gaadhaya amba magan gelaya ilaa qowm duul qolo idinka gaadhaya qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum ayaga dhexdooda uu yahay mithaaq ballan iyo axdi dadka aada heshiiska ku wada jirtaan dee nabadgelyada aad kala qaadataan cidda iyaga u gasha kuwaa waxba hadilina wey fakhuduuhum waqtuluuhum laaya ila aladiina kuwii mooyaane oo kuwan hadilina yasiluuna gaadhaya amba la xidhiidhaya ilaa qowm duul qolo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum iyaga dhexdooda uu yahay mithaaq axdi uu yahay islaamku axdiga aada buu ilaaliyaa ma og tahay aw jaa-uukum kuwan horey ku cadfan tahay waila aladiina kuwii mooyaane sidaa dheh waila aladiina kuwii mooyaane jaa-uukum ayaguna idin yimi aw amase jaa-uukum idin yimi ila aladiina kuwii mooyaane jaa-uukum idin yimi oo kuwana hadirina hana qabsanina xasirat ay ka diiqadootay amba maaragtay ay ku adkaatay suduuruhum laabahooda ay ku adkaatay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan oo macnaa fulaynimo waa dawrga ilaah iskaga beeray marka waxa ku culusba inay idinla dagaalamaan kuwana la dagaalamina aw ila aladiina kuwii mooyaane jaa-uukum idin yimi xasirat qad xasirat waa qawl jira xasirat qad xasirat xaal ay cidhiidhiyoontay baad odhanaysaa cidhiidhiyoontay amba ay ka diiqadootay suduuruhum laabahooda amba laabtooda ay laabahooda ay ku adkaatay an yuqaatiluukum inay idinla diriraan oo idinla dagaalamaan ow amase ay quluubtooda ku adkaatay an yuqaatiluu inay la dagaalamaan qowmahum qoomkoodii inay la dagaalamaan waa qolo doonaya idinka iyo idinka toon iyo kuwoodii toonaa inaanay la dagaalamin walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maxay inuu kuwan idinku dhiiriyo idinku sallido la lasallada waa uu ku diri lahaa hum kuwan calaykum idinku idinku sallidi lahaayo way idinla dagaalami lahaayeen walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa kuwan inuu idinku diro dee lasalladahum waa uu idinku sallidi lahaa calaykum waa idinkulasallada wuu idinku sallidi lahaa hum ayaga calaykum korkiina way idi oo falaqaataluukum way idinla dagaalami lahaayeen oo falaqaataluukum way idinla dagaalami lahaayeen laakiin ilaahay ayaa nimankan idin weydaariyey ee fain ictazaluukum hadday idinka fogaadaan fain ictazaluukum hadday idinka fogaadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin oo falam yuqaatiluukum aanay idinla dagaalamin oo wa alqow ay ridaan ilaykum xaggiinana ay usoo tuuraan assalama hogaansamid assalam hoggaansamid amba heshiisba ay xaggiina usoo tuuraan famaa jacala ma yeelin famaa jacala allahu alle ma yeelin lakum idinka rabbi idiinma yeelin calayhim kuwaa korkooda rabbi idiinma yeelin sabiilaa dariiq aad kula dagaalantaan dow dow rabbi idiinma siinin aad kuwaa kula dirirtaan mar hadday sidaa yeeleen oo waalqaw ay ridaan ilaykum xaggiinna assalam heshiis ay la soo ridaan famaa jacala allaahu alle ma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim ay calaa haaulaa calaa qitaali haaulaa kuwaa la dagaalamidooda rabbi idiinkuma yeelin sabiilaa daw jid alla idiinma siinin oo gar idiinma aha aad kula dagoolantaan waa qolo kale kuwanna satajiduun waxaad heli doontaan aakhariina kuwo kalena waad arki doontaan oo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka badbaadaan inay idinka badbaadaan qaar doonaya baad arki doontaan oo wa ya'manuu ay kana aamin noqdaan qowmahum duulkoodana suurada kuwan amba qaabka kuwani tii hore wuu ka duwan yahay suuradda daahirka ah marka la eego qolyii hore waayo kuwan niyadoodu waxay ka duwan tahay kuwa hore niyadooda waayo kuwani iyagu maaragtay waa munaafiqiin weeye rasuulka waxay u daahirsanayaan amba ay isu tusayaan inay muuminiin yihiin iyo asxaabtiisaba islaamnimo si ay uga badbaadaan oo naftooda iyo maalkooda iyo ubadkooda ay nabad u helaan kuwa kufaarta ana way isbeea raacinayaan oo musaanaca ayay samaynayaan hadhowto markay keli gaalada ku noqdaanna waxay la caabudayaan gaaladu waxay caabudayaanba oo waa kuwii lalahaa waidaa khalow ilaa shayaadiinihim qaaluu ina macakum markaa waa munaafiqiintiibaa anwaac badan weeyi satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwo kale oo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idinka badbaadaan baad noqonaysaa an ya'manuukum inay idinka badbaadaan hadda ha odhanin inay idin badbaadiyaan an ya'manuukum inay idinka badbaadaan oo waya'manuu ay kala badbaadaan qawmahum qowmkoodana sidaasay doonayaan kullamaa mar alla marka kullamaa mar alla marka rudduu lagu celiyo amba loogu yeedho ila alfitna gaalnimo marka lagu celiyo urkisuu waa lagu foorariyaa fiihaa gaalnimadaa dhexdeeda markiiba way ajiibaan kullamaa mar alla marka rudduu loogu yeedho amba lagu celiyo ila alfitna fitno ay macnaa shirki ayay culimadu ku fasireen haahunaa ma arkaysaa marka loogu yeedho maaragtay oo la yidhaahdo gaalnimo iyo wixii lamida urkisuu waxa lagu foorariyaa fiihaa fitanta ayaaba lagu foorariyaa inta la qabto ayaa fitnada lagu dhex tuuraa wey allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fain lam yactasiluukum haddaanay idinka fogaanin wayulquu walam yulquu taa horay ku cadfan tahay fa in lam yactasiluukum haddaanay idinka fogaanin oo wayulquu walam yulquu aanay u soo ridin ilaykum xaggiina aanay usoo tuurin asalama isdhiibid amba hogaansamid aanay usoo dhiibin xaggiina maaragtay culimada qaarkood almuhaadanatu wasulxina way ku fasireene oo aanay xaggiina isu dhiibin wayakufu walam yakufu lamtaa hadu wada qadaraysaa wayakufu walam yakufu aanay ka celin aydiyahum gacmahoodana aanay ka laabin cankum qadar cankom xaggiina aanay gacmaha ka laabin haddii aanay saddexdaa yeelin fakhuduuhum qabta waqtuluuhum laaya xaysu saqiftumuuhum meeshaad kaga adkaataanba xaysu saqiftumuuhum meeshaad kaga adkaataan amba aad ka heshaanba wa ulaa'ikum kuwiina kuwa tilmaantan leh ayaa jacalnaa aanu yeelay lakum idinka aanu idinku yeelay calayhim ayaga korkooda suldaana daliil amba xujo awood mubiina cad oo aada kula dagaalantaan oad kula dirirtaan wamaa kaana uma haboona limu'min qof mu'mina uma haboona an yaqtula inuu dilo mu'mina qof kaloo mu'mina hadda meesha maabaa kuu taala maadani waa naafiya laakiin macnahani waxa weeye waa nahyi weeye oo macnaa ma banaano oo xaaraam weeye oo yaanay dilin bay noqonaysaa haddaad nafyiga ku wado macnaheedu khabar buu kaa noqonayaa oo waxa meesha kaba soo baxaysaa inaanu muuminba muumin dilin ayay noqonaysaa marka arrintuna sidaa maaha bimacnaa yaanu dilin weeye wamaa kaana ay wama maaragtay wamaa ymbai maa kaana maa yanbaqii wama staqaama macnaa uma haboona umana toosna wamaa saxa wamaa intaba waa la yidhahdaaye uma haboona limu'min qof mu'mina uma haboona an yaqtula inuu dilo mu'mina qof mu'mina inuu dilo uma haboona ilaa khada'a kama mooyaane kama inuu ku dilo mooyaane marka istitnahani waaba munqatic ilaa laakine dhe markaa ilaa laakine in qatalahu qadar in qatalahu hadii uu dilo khaba'a si kama ah kama hadii uu dilo amba ilaa qatlaa dil mooyaane dilkaasoo khaba'a kama ah aanu u bareedhin waa dil aanu u bareedhin ma og tahay oo aanu kasin haddaba man qofka qatala dila mu'mina qof mu'mina qofka dila khada'a kama qofka u dila facalayhi qadar khabarka inu iska qadaran facalayhi kaa wax dilay waxaa saaran facalayhi ay facala alqaatili ka dilay korkiisa waxa saaran taxriiru raqaba qof xorayntii araqaba waa luqunta ma ogtahay markaa qofkii baa loo jeedaa facalayhi korkiisa waxa saaran taxriiru raqaba qof xorayntii amba qoor xoraynteed baa saaran raqabadaasoo qofkaasoo mu'mina qoortaasoo mu'minatin ah ayaa saaran iyo maxay kale wadiya diyo mag baa saaran wadiya amba diyo amba mag baa saaran magtaasoo musallamatun la siinaayo amba loo dhiibaayo ilaa ahlihi ay ilaa ahli lmaqtuuli damiirku la kala dilay buu noqonaya ilaa ahlihi ilaa ahli lmaqtuul kala dulay ehelkiisa loo dhiibaayo labadaa waajib baa saaran iyo inuu alla dee u toobad celiyo ilaa an yasadaquu inay sadaqadaystaan iyagu magtaa mooyaane oo ay yidhaahdaan qisaasna ka dooni mayno diyana ka qaadan mayno ilaa an yasadaquu ay ilaa an yatasadaquu saas inay iyagu sadaqadaystaan oo iska daayaan mooyaane fa in kaana haddaba hadduu ahaado ka la dilay waa mu'min la dilay laakiin dadkooda kafaraa fa in kaana hadduu ahaado ka la dilay maqtuulku ka la dilay min qowm qolo haddii uu ka mid ahaado amba xaggeeda uu ka ahaado qoomkaasoo cadawin cadow u ah lakum idinka cadow idin ah haddii uu ahaado ka la dilay qolada walxaalna uu qoladaa uu ahaado huwa isagoo mu'min uu yahay fa calayhi ay facala alqaatili ka la dilay korkiisa waxa saaran taxriiru raqaba qoor xoraynteed amba qof xoraynteed baa saaran raqabadaasoo mumin mu'mina ah. ah ka wax dilay bay saaran tahay fain kaana hadduu ahaado ka la dilay weeye maqtuulku min qawmin qole haddii uu ka mid ahaado amba xaggooda uu ka soo jeedo qoladaasoo cadow cadow u ah lakum idinka cadow idin ah walxaal haddii la dilo huwa kan la dilay mu'minun uu yahay fa calayhi ay fa cala alqaatili ka wax dilay muuminka dadkoodu aanay muslimka ahayn dilay korkiisa waxa saaran taxriiru raqaba qoor xoraynteed raqabadaasoo mu'min ah qof inuu xoreeyo dee mag la siin maayo waayo dee waaba haysaa ma og tahay haye ma gambooyin buu kaaga baahan yahay gaalka caddi abadan fijaana ha u shubi adigun bay waajibkani ku saarayn wain kaana haddiise uu kamid ahaado maqtuulko min qowm qole haddii uu ka mid ahaado qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa baynahum miithaaq axdi uu yahay oo cahdi idinka dhexeeyo fa calayhi kii wax dilay waxaa saaran diya diyo ayaa saaran mag baa saaran magtaasoo musallama la siinaayo ilaa ahlihi ka la dilay ehelkiisa la siinaayo waa aayaddan ta ay culimadu labada tafsiir ay ku leeyihiin laba tafsiir bay ku leeyihiin qola waxay leeyihiin kan la diray ayaa la siinayaa maaragtay aragtay haddii qolada uu ka isagu waa muumin qolada uu ka soo jeedo haddii aada cahdi idinka dhexeeyo magtiisa ayaa siinaysaan bay leeyihiin oo ahlu dimma hadday yihiin oo cahdi lagula jiro amba ahlulhudna wax la yidhaahdo ahludimaa iyo cahdi meeluu jiro heshiis inuu jiro diyada qatiilkooda ayaa la siinayaayo qofkani hadduu mumin dhaba hadduu yahay muminna magtii oo dhammaystiran baa la siinayaa haddii uu kaafir yahayna waa la siinayaa bay leeyihiin laakin waa cinda daa'ifa min alculamaa sida axnaafta oo kale qowl kale wuxuu leeyahay maya ee waxa waajib ah kaafirku hadduu ahlulkitaab yahay waxaa lasi amba kaafirkii nisfu diyati lmuslim qofka muslimka ah, ah magtiisa kale barhkeed baa la siinayaa bay yidhaahdeen qowl kale wuxuu odhanayaa saddex meelood ow labaa la siinayaa markaa waxaad u raajixi doontaan ma ogtahay mufasal wuxuu ku yahay fi kut fi maaragtay kutub alaxkaam ayaa loo doonanayaa ma arkaysa markaa kan dambe amba mumin ha ahaado amba yaanu mumin ahaan mar haddii cahdi idinka dhexeeyo magtiisii baa la siinaya tafsiir kale ayaaba wuxuu odhanayaa fadiya diyo ayaa saaran musallama la siinaayo ilaa ahlihi ehelkiisu hadday muslimiin yihiin kan la dila ehelkiisu muslimiin hadday yihiin walow qoomkiisuba faraha noqdaane iyo wa taxriiru raqaba qoor xoraynteed baa saaran raqabadaasoo muuminatin ah faman qofka lam yajid aan helin addoon uu xoreeyo waaya waaba sida maanta muslimiinta haysataba eh fa calayhi korkiisa waxa saaran ka wax dilay walow qofka baabuurba aada mariside siyaamu shahrayni laba bilood soomidood baa saaran labadaa bilood oo mutataabicayni israacraacsan waa xidhiidh maalin qura haddii cudurdaar la-aan uga afuro way kala go-ayaanoo wuu soo bilaabayaa ogoobay maalinta iidaha iyadu xaaraam weeye oo ma soomayo cudurdaar sharcigu u helayaa hadday haweenay tahay oo caadadii iyo wax lamid ah ay kala jartana waa la mid tawba ay falyatub ha toobad keeno tawba tawbad ha toobad keeno min allah alle xaggiisa ka ahaatay ayuu toobad keenaya amaba waxaad tidhaahdaa sharaca allahu dalik ilaahay baa kaa idin jideeyey axkaamtaasi tawba ay liajli tawba tawba daraaddeed buu rabbi idinku jideeyey oo minhu min allah alla xaggiisa ka ah wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hayna caliima allah cilmiga badan weeye xakiima aan qaldamin waman yaqtul qofka dila mu'mina dila mutacamida xaaluu yahay kii u badheedhaya waa ku nabtii ma og tahay fajazaauhu ka wax dilay abaalkiiso kow jahanam weeye khaalida yahay kii ku waaraya fiiha waqadiba allah allana wuu u cadhooday calayhi qofkaa rabbi wuu u cadhooday oo walacanahu rabbina wuu nacdalay wa acadda wuxuu u diyaariyey lahu qofkaasi cadaabaa cadaab buu alle u diyaariyey cadaabkaasoo cadiimaa weyn aayadan culimadu khilaaf badan baa jira laba qowl qowlu amba saddex baynu gaadhsiin karaa qola waxay leeyihiin qofka qaatilka ah ee qofka ah si badheera u dilay towbad buu leeyahay haddii uu toobad keeno oo ilaahay uga soo noqdo waayo gaalni macnaa shirkiga dembi ka xumi ma jiro oo hadduu qofku shirkiga ka toobad keeno ilaahayba dee wuu ka aqbalaa dilkuna dee wuu ka sokeeya mar hadduu toobad keenay waa laga aqbalayaa ibnu cabaas iyo raguu ku jiraa waxay leeyihiin abadan ninkan abaalkiisu waa sidaa weeye halkaasaanu ku baxaya aayadaha kale tilmaamaya inay toobad leey uu leeyahayna aayadanaada nasakday baabuu leeyahay ma ogta tana yaaba laashay qowl kale wuxuu odhanayaa war ciqaabkiisu waa sidan haddii sida laguba abaalmarin lahaa <laughs> haddii laguba abaalmariyo oo uu muto sidan ayuu noqonayaa qowl kale ayaa odhanaya waa ka xalaashaday reer hebel dhigkooda waa noo xalaal soomaad maqal waa mustaxilka idan dee markaa haddii la yidhaahdo istixlaal masaladu halkanba way ka baxaysaa gaalimaa bay noqonaysaa ee waxaa lagu cadaabayaa dilkaba markaa maaha dee kufrigaabuu ubanbaxayaa oo waa qawl maaragtay isna kale qawl kale oo aan ku arkay ninka la yidhaahdo shawkani isagu waxa uu leeyahay haddii uu addoonkani toobad keeno ogaadana arrintani arrin xun inay ahayd maaragtay ilaahayna subxaanahu watacaala uga noqdo qofkan muslimka ana dilkiisani mid ku qalloocan oon ogeyn uu ahaa masalan dadkii qisaasta lahaana uu isu dhiibo qisaastii isu dhiib u yidhaahdo iga jaro oo maaragtay isa sallimo iskeeno waa kaas weeyaan amaa intaa haddaanu ahayn uu ka aamusay ninkaasi adigu calaa ayati xaal bal aayadan waad u dooran doontaa waa masalo iska macruufa lada culamaa yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayo yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayo idaa darabtum markaad u safartaan fii sabiili illaahi alla dariiqiisa markaad u safartaan ad jihaad aad gelaysaan fatabayanuu iska hubsada waxaad samaynaysaan hubiya wey aayaddu sabab nusuul bay lahayd oo mathalan dee waa markii ay la kulmeen ninka qoomka ku dhex jiray nin xooga ariya buu iska haystay daata muslimiinta ayaa qabtay markay qabteen buu salaamay assalaamu calaykum dabadeeta way dileen waxoogaagii yar ayaa haystayna waa kuwii ka qaaday ma arkaysa yaacaana nin xooga adhiga uu ku hadlay ku haray ashhadu an laa ilaaha ila allah uu yidhi dabadeeta uu gacanta u taagay miqdaad ay ku yidhaahdeen nin asxaabtiisa ka midi war ninkan hadilina qatalta rajulan uu dilay qatalta rajulan shaydan laa ilaaha ila allah ma arkaysa ama waxaad dilaysaa qof ashahaatay wallaahi rasuulka ilaahay baan u sheegi doonaa ma og tahay waa kii ku yidhi marka adigu waa qiso iska macruufa weeye allah wuxu uhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyay o idaa darabtu markaad safartaan aad duushaan weeye fii sabiili illah ilaahay jihaadkiisa markaad u baxdaan dariiqa alla inaad u dirirtaan fatabayanuu hubsada caddaysta arrimaha fatabayanuu caddaysta markaa tafaculkani bimacna istifcaal buu noqdaa ma ogtahay fatabayanuu waar caddaystoo arrinta iska hubiya oo walaa taquluu ha odhanina liman qof ha ku odhanina alqaariday ilaykum xaggiina usoo tuuray assalaama salaan ay ataxiya amba assalaam macnaha isdhiibid qof xaggiina usoo tuuray ha ku odhanina lasta ma tihid mu'mina qof mu'mina ma tihidin ha ku odhanina tabtaguuna xaalaad doonaysaan ha ku odhanina wowgaa ka xaale tabtaguuna xaalaad doonaysaan ha ku odhanina mu'min ma tihidin ma tihid carab alxayaat nolosha dhaldhalaalkeeda idinkoo doonaya caraba alxayaati nolosha dhaldhalaalkeeda addunya liidata hadda fa cinda allahi alla agtiisa waxaa ku sugan maqaanimu qaniimooyin baa ku sugan kahiira fara badan waxba ninkaaniima maqaanima baa ku sugan qaniimo kahiira fara badan kadalika sidankaniba ahaa ee islaamka wax badanba aanu ka garanaynin amba kadalika sidan oo kale qofkani iimaankiisa uu qarsanayay isagoo dadkooda dhex jooga ayuunbaad kuntum ahaydeen idinba min qablu isaga horti waar idinkuba xilli baa islaamnimadiina qarsan jirteen oo ayaan muujisan jirine kanna maxaa u disheen weeye famana allahu alle wuxuu ugu nicmeeyey dabadeed calaykum korkiina maaragtay inuu islaamkii caan noqdo oo uu faafo taasuu alla idinku nicmeeyaye fatabayanuu arrimaha hubiya oo iska caddeeya ina allaha alle kaana wuxuu ahadayana bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiraa allaha xoogagaalka ku ah weeye laa yastawi masina alqaaciduuna kuwa fadhiya min almu'miniin mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin kuwa iska fadhiistay masina kuwa fadhiistayo qiraa'adan inoo taalla hayru ulidarar dhibaato kuwa leh kayrkooda ah iyo walmujaahiduuna kuwa jihaada fii sabiili اllahi ku jihaada biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim lafahoodu labada qolo ma sinna laa yastawii ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya ee min almu'miniina mu'miniinta kamida kuwa fadhiya oo qaacidiinta ka sifay qira'adan kuu taalla hayru ulidarar dhibaato kuwa u saaxiiba kayrkood ah ayr hadaad akrido ayra hadaad akridana waa istina bimacnaa ilaa bay ka dhigan tahay ilaa uli darar masalan hayri haddaad akridana muminiintaad ka sifaynaysaa iyo wlmujaahiduuna kuwa jihaaday masina fi sabiili llahi ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda iyo waanfusihim fadala allahu alla wuxuu ka fadilay almujaahidiina kuwa ku jihaada biamwaalihim xoolahooda iyo waanfusihim cala alqaacidiina kuwa iska fadhiistay laakiin cudurdaar u saaxiiba dheh cudurdaarka waa kuwa cudurdaar leh rabbi wuxuu ka fadilay daraja ay bidaraja xarafka jeer qadar daraja ay bidaraja ayuu alle ka fadilay amba daraja fadilid buu alle ka fadilay amba waxaad tidhaahdaa fadala allahu lmujaahidiina kuwa ku jihaada biamwaalihim iyo waanfusihim wuxuu alla siiyey cala alqaacidiin wuxuu ka siiyey kuwa maaragtay fadhiistay korkooda daraja maaragtay fadilid buu ka fadilay wa kullan oo mafcuulkii oo taqadumay wey wacada allahu alle wuxuu u yaboohay kullan mid la arko oo labadan qoloba ka mida markaa qaacidiintani waa kuwa cudurdaar daraadii u fadhiya licudurin wey wa kullan ay wacada allahu alle wuxuu u yaboohay kula mid la arkaba tanwiinta ciwad can mudaaf ilayhi kula mid la arkaba wuxuu all wacad allahu alle wuxuu u yaboohay alxusnaa tii wanaaga badnayd waa ta'niis laxsan alxusnaa tii wanaaga badnayd aljanna weeye wafadala allahu alle wuxuu ka fadilay almujaahidiina kuwa jihaada cala alqaacidiina kuwa iska fadhiistay laakiin kayru urid weeyaan kuwani waa kuwan cudurdaarka isha kuwan dambe cala algaacidiina kuwa iska fadhiistay cudurdaar la-aan ajra ajar buu alle ka fadilay cadiima weyn ila kuwan cudurdaar may haysanine darajaat ka bedel darajaat buu alle ka fadilay oo minhu alle xaggiisa ka ah wamakfira buu rabbi ka fadilay iyo waraxma ambaba wamakfira waraxma laba ficil ay leeyihiin muqadaro wahafarahum alla wuu u dembi dhaafay makfira dembi dhaafid waraximahu waana u naxariistay raxma wa kaana allahu alla wuxuu ahaa yahayna afuura allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima waa allaha naxariista badan la weeye rabbi subxaanahu wa allah wuxuu yidhi in aladiina kuwa tawafaahum ay oofsatay oo markaa ficilku maadi buu noqon karaayo tawafathum ayay noqon kartaa amaba tatawafaahum laba taaoodun baa xadfan ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso ay dilayso almalaaika malaaigtu ay oofsanayso waa malaaikatu lmowt baa loo jeedaa malaku lmowti wa acwaanuhu almalaaikatu ay oofsanayso haalimii anfusihim lafahooda kuwa dulmiyey xaal ay yihiin haalimii anfusihim isu daafee waa sababta nuunka loo xadfay haalimii anfusihim lafahooda kuwa dulmiyey xaal ay yihiinna ay oofsanayso qaaluu waxay yidhaahdaan malaaigtu maaragtay khabarkii inadaa baynu halka ridnaye fima maxay baad kuntum ahaydeen xaaladan aa ku sugantiin maxay tahay fima ay fi ayi shay shaygeedaa kuntum ahaydeen maxaa haysaan arrintu maxay tahay maxaa hijradii uga tagteen maxaad u bixi lahayd laadihiin qaaluu waxay yidhaahdaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa lagu dulaysto fi lardi arlada kuwa lagu dulaysto ayaanu ahayn oo na qaban kari waayo waanu isqaadi kari waynay qaaluu waxay yidhaahdaan markaa malaa'igtu alam takun miyaanay ahaanin ardu ardullaahi ilaahay arladiisu miyaanay ahaanin waasicatii ballaadhan ee fidsan miyaanay ahaanin oo hadday sidaa tahay fatuhaajiru waa jawaabtii istifhaamtee oo fatuhaajiru aada uhijirootaan fiiha fa ulaa'ika kuwani aan cudurdaarka lahayn ma'waahum hoygoodu jahannam weeye wasaa'at iyadaana ugu xumaatay masiiraa meel loo noqdo jahannamadani ila almustadcafiina waciidkaa ka soo reeb ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday mooyaane oo min arijaali ragga xaal ay ka mid yihiin wanisa amba mustadcafiintaasoo min alrijaali wanisaai walwildaani ah ashu maanta waxba mataasaase laa yastadiicuuna kuwaasoon karaynin xiila xeelad ay kaga baxaanba awoodba xiila qorshaba aan helayn taatikaba xiilatan wax awoodaba aanu lahayn aan lahayn ay ku baxaan ambaba ay wax iskaga dhiciyaan oo walaa yahtaduuna aan garanayn amba aan kuba hanuunayn sabiila dariiq la maro oo ay qaadaan midnaba kuwani iyagu waciidka intaa leeg wa ay ka badbaadi doonaan oo ciqaabka intaa leeg maba mudan doonaan fa ulaa'ika kuwan dambe casa allaahu alle wuxuu mudan yahay xaqiiqa ku yahay an yacfuwa inuu saamaxo canhum rabbi inuu iska dhaafo oo fadhigoodii hijro la uu ka dhaafo wa kaana allahu alla wuxuu ahaadan yahayna cafuwa allaha maaragtay saamaxaada badan weeye afuura allaha dembi dhaafista badan weeye waman yuhaajir qofka hijrooda fii sabiili llahi uhijrooda ilaahay diintiisii kala taga daarulkufriga ma arkaysa yajid wuxuu heli fi lardi arlada wuxuu ka heli markuu meeshii bilaadulkufriga ka tago muraaqama meel uu wax ku sanduleeyo muraaqam waa meel hijroodo muraaqama meel wax ku sanduleeyo ayuu heri wasaca fidsanaan buu heri risiq ballaahan wasaca fidsanaan buu heri waman yakruj qofka baxa muraaqama buu helay kathiira fara badan iyo wasaca buu heri fidsanaan risiqa loo fidiyo muraaqamka waa meel uu wax ku sanduleeyo wey waman yakruj qofka baxa min beytihi ka baxa gurigiisa muhaajira xaaluu yahay mid u hujrooday ila allahi alla xaggii iyo warasuulih waa halka ilaahay iyo rasuulkiisu ay fareen inuu taga eh huma dabadeed yudrik uu haleelo hu qofka almowt mawtka uu haleelo ee dhexda ku dhinta faqad waqaca qofkaa wuxuu ku dhacay ajruhu ajarkiisii wuxuu ku dul dhacay cala allah alle ayuu ku dul dhacay oo rabbibaa ajarkiisa siin doona wey wa kaana allahu alle wuxuu hayahayna yahayna allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima ee naxariista badan warkaasi ma khayr buu leeyahayba waidaa darabtum markaad u safraysaan baa leyi subxaana waqaladun waidaa darabtum markaad u safraysaan fi lardi arlada haddaad u safartaan falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaax wax dembiyi korkiina kuma saara an taqsuruu ay fi an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaa salaadii wax ka mid a inaad soo gaabisaan laba qowl baa ku jira haddaynu soo ururino ma kemiyada ma tirada salaadaa la gaabinayaa mise kayfiyadda loo tukado ayaa la gaabinayaa culimada qaarkood waxay ku talax tegeen oo ay leeyihiin waxaa la gaabinayaa waa qasru lkayfiya lalkamiya ma aha tiradeeda ilaa marka la safraba macruuf ba iska ahayd in salaada la iska qasriyo ee qaabka loo tukanayo iyo kayfiyada la gaabinayaayo kayfamaa amkan sida u suurta gasha ayaa loo tukanayaa bay yidhaahdeen qoliyaa qaarkoodna salaadii baa la gaabinayaayoo tii afar afarta ahayd laba loo celinayaa saas oo kale weeye hadda midmid in la tukadana waabay jirtaa weeyo adilo ayaa jirta in khiftum haddii aad ka baqataan shardigani ma camal mafhuum ma laha in khiftum haddii aad ka baqataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay haddii markaa aayaddu waxay mashruuc ka dhigtay salaat lkhawf in la tukanayo haddii laga baqo inay dhibaato muslimiinta ay gaadhsiiyaan intay salaada ku jiraan kuwa kafarada ah nebiguna sunniha waxaa ku cad rasuulkana iyadoo amni lagu jirana in salaada la iska gaabin karo ina alkaafiriina kuwa kufriyey kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka waxay idiin ahaadeen caduwa oo iska jamac ma ogta ay acdaa cadow ayay idiin ahaadeen mubiina cad oo cadaawadiisu ay cad tahay haddii la degan yahay oo magaalada laguu galana salaatulkhofka waa la tukanaya wa idaa kunta haddaad ahaato nebi maxamedow fiihim ayaga dhexdooda mar haddaad ahaato oo fa aqamta aada u oogto amba aada doonto inaad u oogto lahum ayaga asalaa salaada inaad u ogto faltaqum ha kacdo daa'ifa qaybi ha kacdo minhum ayaga ka midi macaka ha istaagaan waliyaakuduu hana qaataan aslixatahum hubkoodana ha qaataan haddaba salaadan salaatulkhawfka la yidhaahdo amba salaada xilligan cabsida iyo colaada la tukanaya way anwaac fara badan bay leedahay dee mararka qaarkood cadowgu xagga qibladu kaa xigi karaa mararka qaarkood qiblada meel ahayn buu kaa xigi karaa mararka qaarkood salaadu waxay noqon kartaa duhur iyo casar iyo cishaai oo kale noqon kari mararka qaarkood maqrib baa la isqabsan mararka qaarkood salaad subax baa jiba lagu odhan oo lagugu waabariisan salaad safaradoo ku jira ayay ku qabsan doontaa mararka qaarkood adigoo jamac loo tukanayo mararka qaarkood foodaaba la ystalay oo soorkaa la isula tegay iltixaam ayaa dhacay ma arkaysaayo suurtagalba maaha marka qofka muslimki wuxuu u tukanayaa un kayfamaa amkan suwar fara badan amba qaabo fara badan ayaa salaatulkhoofku rasuulka ay uga sugnaatay weji kaste amba suuro kastoo rasuulka ilaahay ka sugnaatay haddaad u tukato kafaaka taas ayaana kugu filan weeye waadix sidaasood maray waidaa kunta haddaad ahaato nebi maxamed fiihim oo fa aqamta aad u ogto lahum salaa salaada aad u ogto bimacnaa faaradta aad doonto iqaamati salaada inaad u ogto lahum ayaga asalaa faltaqum ha kacdo daa'ifa laba qaybood baa loo qaybinaya oo minhum ayaga kamidi macaka intaad laba ka dhigto mid adiga ha kula tukato walyaakuduu ha qaataan tan kula tukanaysa aslixatahum faidaa sajaduu markay sujuudaan kuwan kula tukanaya falyakunuu ha ahaadaan kuwii kale min waraa'ikum xaggiina dambe ha ahaadaan amba fa idaa sajaduu markay dhammaystaan kuwani salaadooda kula tukaday falyakunuu ha noqdaan min waraa'ikum xaggiina dambe ha u baxaan oo walta'ti ha timaado daa'ifa kooxi ha timaado ukhraa kale kooxdaasoo lam yusalluu aan tukanin falyusalluu ha tukadaan macakana ha tukadaan waliyakhuduu ha qaataan kuwan dambe xidrahum digtoonidooda iyo wa aslixatahum hubkooda ilaan iyagu waxay ogaadeen waxaan qoladii hore aanay ogeyn markii hore qolada hore salaada ay gashay dee cadowgu waxay moodayeen inay safan yihiin laakiin markay salaad la bilaabay cadowgu wuu baraarugaya markaa kooxda marka dambe salaada gelaysa waa inay digtooni iyo hubkoodaba isku daraan aayadan kuma cadda qolo waliba intay intay tukatay sariix kuma aha moog tahay ha tukadaan macahum waliyaakhuduu ha qaataan xidrahum iyo waaslixatahum aayadani waxay daliil cad u tahay salaat ljamaaca amba jamaca oo lagu tukado inaan marnaba laga tegi karin waayo hadday ka tegideedu ay banaan tahay xaaladan ayay banaanaan lahayd bay culimadu yidhaahdeen wadda aladiina kuwii waxay jeclaadeen kafaruu gaaloobay law takfuluun inaad ilowdaan can aslixatikum hubkiinaba inaad iska ilowdaan iyo wa amticatikum shaadkiinaba alaabtiinaba oo markaad ilowdaan fayamiiluuna ay ku soo boodaan baad odhanaysaa fayamiiluuna ay ku soo boodaan calaykum korkiinna mayla boodo waaxida keliya mar qura ay dusha idinkaga dhacaan dam weeye oo halkaa lagaa dhigay ma ogtay sifruyaday walaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum korkiinna in kaana bikum haddii uu idinku qumo amba idinku sugnaado adan dhib oo min madarin roob ah aw amase kuntum haddaad ahaataan mardaa kuwa buka wax dembiga idinkuma jiro an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad iska dhigtaan hubkii haddaad qaadi kari weydood xanuunsato amaba roob ku hayo dee wixii aad sidi kari weydo inaad isag dhigto wax dembiya kuma laha waa waajib baaba culimmada qaarkood ay qabaan ma og gaalka maantana muxuu wadaa waa in hubka lagaa dhiga ma ogti marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisii ana cabdillah xasan maogti ninku balaayo hawaa runti allah fayamiiluna walaa junaaxa alaykum in kana bikum adan min madar hadii fain kana in kaana hadduu ahaado bikum kii kusuga adan dhib min madarin aw kuntum aad ahaataan marda an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum waa waajib iyo waa sunay culimada ku wakhuduu qaata xidrakum qaata baa rabbi leey ina allaha la acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriin kuwa kufriye cadaaba baa rabbi u diyaariyey muhiina wax dulleeya ayaa alla yidhi subxaanahu watacaala cadaab buu yeelanaya fa idaa qadaytum markaad dhamaysaan asalaata salaada markaad dhamaysaan oo macaanida uu leeyahay mid ka mide fa idaa qadaytum markaad dhamaysaan asala salaada markaad dhamaysaan fadkuru llah alla xusa weeye subxaanahu watacaala qiyaama xaala kawnikum qiyaama xaal kuwii taaga wa qucuuda waxaala kownikum qaacidiin xaalatiin kuwii fadhiya xusa wa calaa junuubikum dhinacyada korkooda idinkoo ku suganna xusa jiif iyo joog iyo maaragtay taagnaan ba allah ku xusa fa idaa xilliga amba waktiga idma'nantum aada xasishaan waa markii la dagaalku joogsado fa idaa waktiga idma'nantum aada xasishaan faaqiimuu ooga asalaa salaada oogoo sideedii uu tukada faaqiimu salaa salaadii oogoo dhammaystiro rukuucdeeda iyo sujuuddeeda ama arkaysa ina asalaata salaado kaanat waxay ahaatay cala almu'miniin mu'miniinta korkooda waxay ku ahaatay kitaaba kitaab ayay ku ahaatay mawquutaa la waqtiyeeyey mawquutaa la waqtiyeeyey amba la waajibiyey walaa tahinuu haka daalina fi ibtigaai lqowm qolo raadsigooda haka daarina baa rabbi leey walaa tahinuu haka daciifina fi ibtigaai lqowm qolo raadsashadooda haka daciifina maaragtay war cadowga haka hadhina baa rabbi leeya subxaana wa tacaala meel kasta u fadhiista in takunuu haddaad ahaataan ta'lamuuna kuwa xanuunsanayoo damqaday fa inahum ayaguba ya'lamuuna way damqanayaan kamaa ta'lamuuna sidaad u oo kale watarjuun waxaad rajaynaysaan min allah alle xaggiisa waxaad ka rajaynaysaan ma waxbaad ka rajaynaysaan laa yarjuun iyagu aanay rajaynaynin wa kaana allah alla wuxuu ahaaday yahayna caliima allah cilmiga badan weeye xakiima waana allah aan qaldamin wey ina anagu ansalnaa waxaanu soo dejin ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinay alkitaaba baanu kugu soo dejinay bilxaq xaqnimo ayaanu kitaabka rabbi ayaanu nebi maxamed kugu soo dejin maxaa kitaabka loo soo dejiyey litaxkuma si aada ugu xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda si aada ugu xukunto bimaa kii si aada ugu xunto ugu xukunto xukunto araaka allaahu alle uu ku baray subxaanahu wa tacaala araaka allaahu rabbi kuu ku baray si aada ugu xukunto ee walaa takun ha noqoni nebi muxammedow lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah daraaddood ha u noqon khasiimaa middooda oo la murma kuwa ay dulmiyeen war waroy looyarjaan ha noqonin haddaad looyar noqonayso waa inaad hubto qofkaad looyarka u tahay inuu yahay mid dulman wastakfir illah allana dembi dhaaf weydiiso aayadda ayaa sabab lahayde ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna hafuura allaha dembi dhaafida badan weeye raxiima waana allaha naxariista badan walaa tujaadil ha ka doodin nebi muxamedow walaa tujaadil ha u doodin can aladiina kuwii ha u doodin amba xaggooda haka doodin ha ka doodin yakhtaanuuna khiyaamaynaya anfusahum lafahooda kuwa khiyaamaynaya jidaal jadla waxaa la yidhahdaa dhulka dushiisa la yidhaha aljadla oo arlada dusheeda ma og tahay qofku daalima ha u doodin ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man alle ma jecla mid kaana ahaaday khawaana mid khiyaamo badana fiima oo dembi badan yastakfuuna waxay iska qariyaan markay waxadayaan ambaba ay wax khiyaamaynayaan min annaas dadka ayay iska qariyaan walaa yastakfuuna min allah allana dee iskama qarin karaan kama xishoogaan culimada qaar ku fasira baa jira walxaal baanay isqarin oonay arrintaa kama xishoonin huwa alle macahum kala socda uu yahay macahum kala jira alle uu yahay id xillina uu macooda yahay yubayituuna ay ku tashanayeen yubayituuna ay ku tashanayeen ma waxay ku tashanayeen laa yardaa rabbi aanu ka raali ahayn oo min alqawli hadal ah wa kana allahu alla bimaa yacmaluun waxay samaynayaan muxiida war qiso ayaa jirta qiso nusuulka aayadan qisada idinka ayaa raaci doona ha antum idinku hada litambiih baa la yidhaha ha antum idinku haaulaai yaa haaulaai kuwaasow jaadaltum waad doodeen canhum kuwan khaa'imiinta ayaad xaggooda ka doodeen fi lxayaa nolosha dhexdeeda ayaad kaga dooda fi lxayaati baad kaga doodeen addunya liidata ee faman kuma yujaadilu la doodi doona allahu alle canhum ayaga xaggooda ayaa rabbi kala doodi doona yawma alqiyaama la yar wanaagsan baan qabsaday buu ku leeyahay oo doodyaqaanoo xagga kale ugu rogay bal adigu adduunyada hadda loo yar noqotaye berito ilaahay agtiisa ayaa u doodi doona wey lidalika culimadu waxay leeyihiin waa waxa waajib sharci ah ama madlab sharci ah qofka inaanad qareenba u noqon amba afayeenba aanad u noqon amba wakiilu dacwoba aanad u noqon haddii aanad hubin inuu isagu yahay ka xaqa leh ee xaqa ku taagan inuu yahay waan ku difaacaya usoo duubo wallahi baadeedi maarka kana allahu bima yacmaluuna muxiida waxba iska caantoonadaad qaadanaysaa waxba ku tari maayaan looyarbas baad noqon yawma alqiyaama amankeeda haadi kuma alla la doodi doona faman yujaadil allah kuma ayaa alle kala doodi doona canhum ywma alqiyaama amankeebaa yakuunu ahaan doona calayhim korkooda wakiila mid loo cuskado oo loo tala saar war kumaa noqon doon ma jiri karo wey waman yacmal qofka sameeya suu'a xumaan qofka sameeya aw amase yadlim dulmiya xumaantao dhan aadan bay kugu soo noqonaysaa ma og tahay nafsahu naftiisa dulmiya uma dabadeed ystakfir اllaha allana dembi dhaaf weydiista ma arkaysaa yajid اllaha alle ayuu heli subxaanahu watacaala gafuura isagoo ah alle kii dembi dhaafid badan raxiima ee naxariis badan leh haddaaday u toobad keento rabbi wa uu kaa toobad aqbalaya waman yagsib qofka sameeya ihma dembi qofka sameeya fainamaa xasri baa la yidhaahdaa fainamaa yaksibu wuxuu ku sameeyey uun hu dembigan calaa nafsihi naftiisa ayuunbuu ku sameeyey fainamaa in kaleba maaha e yaksibu wuxuu ku sameeyey hu dembigan calaa nafsih naftiisa ayuunbuu ku sameeyey waman yaksib qofka sameeya wa kaana allahu alla wuxuu ahada yahayna caliima allaha cilmiga badan weeye xakiima ad iyo jeer wuu israaciyaa xukun iyo xikmadba wuu leeyahayo waa allaha aan qaldamin ma qaldamo subxaanahu watacaala waman yaksib qofka sameeya khadiica xumaan aw amase ithma dembi iyadowne uma dabadeed yarmi ku tuura bihi xumaantii ismigi dembigii uu sameeyey baria qofka beri'a uma dabadeed yarmi ku masabida ayaad odhanaysaa ku masabida bihi dembigii baria qof ka fayow qofka sidaa yeela faqad ixtamala qofkaasi wuxuu qaaday faqad ixtamala qofkaasi wuxuu qaaday ambaba wadaadadu waxay odhan jireen faqad ixtamala wuxuu xambaartay buhtaana been buu xambaartay iyo wa isma dembi mubiina weyn ayuu qaaday buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ee walowlaa hadaana ah, haddaanu ahaanin fadlullah alla fadligiisu haddaanu ahaanin calayka korkaaga nebi muxammedow iyo waraxmatuhu alla raxmadiisu korkaaga hadaanada haddaanay ahaanin way ku halaagi lahaayeen jawaabta qadar way ku halaagi lahaayeen ilaa meesha qisadii reer nimankii bani umayriq la odhan jiray shaygii laxada ee ninka yahuudigaa lagu hafray markaa shaygu nusuulka aayadda ayaa ficnaan lahaa inagoo akrina laakiin dee waxaad moodaa nimandaasadi haysata baynu nahay allah wuxu uhi subxaana wa tacaala faqad ixtamala buhtaanan wa itman mubiina walawlaa fadlu llah alla fadligiisu calayka korkaaga haddaanu ahaanin iyo waraxmatuhu waad halaagsami lahayd markaad kuwa hadalkooda maqasho oo dee nin muslim lula okeysiiyey baa maaragtay inuu beri yeelo rasuulku doonayay baa laydhaa lahamat waa jawaab hamataasaynu ka cararnay markasta ila hamigooda wuu toogay lahamat waxay doontay daaifa daaifadii waxay ku kooxi waxay ku hamiday minhum ayaga ka mid ihi waxay ku hamiday an yudiluuk inay ku lumiyaan ama ayay dooneen wamaa yudiluuna lumin maayaan ilaa anfusahum lafahooda mooyaane cid kale ay luminayaanna ma jirto wamaa yaduruunaka kumana kuguna dhibi maayaan min shay sida weeye mintaasi ay shay ah shayna adiga kugu dhibaatayn maayaan oo waxbaba ku soo gaadhsiin maayaan wa anzala allah alle wuxuu dejiyey calayka korkaaga wuxuu ku soo dejiyey nebi ow alkitaaba kitaabkan qur'aanka ah ayaa alle kugu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala ma arkaysa iyo walxikma fahmid la fahmo amba sunne ayaa alle kugu soo dejiyey alxikmatu hiya sunna wacallamaka alle wuxuu ku baray maabuu ku baray waxbuu ku baray lam takun aanad ahayn taclamu kii yaqaana waxaanad aqoon baa ilaahay ku baray subxaanahu wa tacaala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaab waa kii ilaahay sidaa yidhi mar kale ma buu ku baray lam takun aanad ahayn taclamu kii yaqaana wa kaana wuxuu ahaaday fadlullah ilaahay fadligiisu wuxuu ahaaday calayka korkaaga wuxuu ku ahaaday nebi muxammedow cadiimaa mid weyn fadliga ilaahay baa rasuulka ilaahay aad korkiisa ugu weynaa subxaanaka allahuma bixamdik waashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk